dhibto oo uu dhibu kaaga horeeyey markaysa markaa aada aargoosi u dhibto iyadana kuma banaano diraar waa mufaacalo waa masderkii daara yudaaru diraara wamudaaratan yani taas ficaal iyo mufaacal marka waxaa laga tilmaamayaa yani wax dhib la yidhaahdaa yani sharcan markaysaga ma banaana taasaa laga tilmaamay nabigu sal allahu alayh wasalam waxau ihi man daara musliman daarahu allah kii muslim dhiba ilaahay ha dhibo kii muslim dhiba ilaahay ha dhibo waa xadiis nebi sala allahu alayh wasalam waxaa kalou ilaahay yidhi walaa tudaaruuhuna litudayiquu calayhin markii laga hadlayay qoysaska yani waxa uu ilaahay yidhi oo raggii uu ku yidhi markaa dumarka ha dhibina si a ugu cidhiidhi gelisaan oo u yani markaa ugu kaliftaan furasho ay talaaqii xoola idinkaga furtaan furitaankii ay xoola idinkaga furtaan wuxuu kaloo ilahay yidhi walaa tumsikuhuna diraara litactaduu labada waalid markii laga hadlayeyna waxaa la yidhi laa tudaara waalidat biwaladiha walaa mawluudu lahu biwaladih marka waxaa laynoo sheegay mid wax dhashay lama dhibaayo oo sababta waladkeeda looma dhibaayo kii wax loo dhalay loo dhalay oo aabbaha ana lama dhibaayo sababta marka isaga ilmihiisa looma dhibaayo yani waa inaan loo dhibin baa loo jeeda walaa yudaara kaatibun walaa shahiid lama dhibaayo mid wax qora oo kaatib oo karaani ah iyo mid markhaatiya toona yacni yaan la dhibin baa loo jeeda kullu dalika waxaa laga tilmaamayaa laa tudaara waalidat biwaladiha iyo walaa yudaara kaatibun walaa shahiid waxaa looga jeedaa marka isagaa waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqada ayaa diidmo ah macnaha looga jeedaana waa nahyi sida xadiidkaba laa darara walaa diraar ay u tahay nafyi nahyi looga jeedo lafdiga qaacidada lafteedu saynu tilmaanay yani waa xadiis nebi wey oo nabiga sala allahu alayh wasalam uu laa darara walaa diraar bimacanaa waxaa loo jeedaa dhibaato cid ha ku bilaabina argoosina dhib cid ha ugu samaynina taas yadaa baa loo jeeda taas yada ah ayaa loo jeedaa marka ixsaanka ayaa layna amray ee samafalka dhibtana waa laynaga reebay dhibtana waa laynaga reebay oo yacni qofka muslimka qofka kale muslimka inuu af iyo adin midnaba ku dhibo ma af iyo adin inuu midnaba ku dhibo ma haddii laakiin dhibaato loo geysto isaga aargoosi intii in leeg waa ugu samayn karaa haddii ay tahay waxaasi wax lagu aargoosan karo wuxuu allah yihi wajazaau sayiati sayiat miluha yani xumaan abaalmarinteed waa xumaan lamida wuxuu kaloo ilaahay yidhi wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih wuxuu kaloo allah yidhi factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum marka haddii ay tahay dhib ruuxa lagaga horeeyey argoosi ahaan intii in la eg buu dhibi karaa ciddii dhibaatada marka markaysagaa dhibtay inuu iyaga laftoodii marka markaysagaa dhibo qadarka uu dhibayaana ay noqoto intii in la eg o aanu ka badin oo aanu ka badin yani waajibku waa saas inuu ka badiyo uma banaano inuu argostaana waa jaa-ize waajib maaha waa mid banaan waxaase ka fadli badan inuu markaisaga cafiyo inuu cafiyo ayaa markaisaga ka fadli badan marka almuhim waxyaalaha darar cid kale ku ah ama dhibaato ku ah ruuxa nafciba ha ugu sugnaadee waxa marka isaga waajiba inuu dhibtaa marka isaga ka daysto ayaa waajiba waxaa waajiba inuu dhibtaa ka daysto ayaa waajiba alqaacidaة alkhaamisatu cashra laa darara wax dhib la yidhahdaa ma jirto bimacnaa ay laa taduru axada ibtidaءan waa nafyi yuraadu bihi nahyu siiqadu waa diidmo nahyi looga jeedo reebis looga jeedo laa darara ay laa taduru axada cidnaba ha dhibina walaa diraara ay walaa tudaaru axada waa nafyi nahyi looga jeedo walaa tudaaru axada walaa diraara ay walaa tudaaru axada cidnaba yani markaa ha u dhibina aargoose ha u dhibina macnaha laga tilmaamaya saas alqaacidatu asaadisatu cashara qaacidada lixiyo tobnaad alcadlu waajibun fi kuli shayin cadaaladdu waa waajib shay kasta in lagu cadaalad sameeyaa waa waajib alcadlu cadaaladdu waajibun waa waajib fii kulli shayin wax kasta gudihiisa in lagu cadaalad sameeyaa waa waajib waalfadlu masnuunun yacni fadliga oo ziyaadada dheeraadka ka ah ama ixsaanka marka isaga iyo samafalka cadaaladdii ka dheeraadkiina masnuunun mid la sunneeyey cadligu wuxuu noqonayaa waa ataswiya bayna almutamahilayn ashyaada isku midka ah in la simo ayaa la yidhahdaa taasaa waxay noqonaysaa cadli dadka qaarkood waxay halku ku ka dhigtaan sinaan wax la yidhahdo in la yidhahdo hala sinaado laakiin sinaanta shicaarka noocaasi markaysaga sax maa waayo dee ashyaada wax siman iyo waxaan sinaynba waa jiraan cadli baa ilaahay amray ee musaawaa sinaan lama amrin sinaantuna xaq iyo bailba waa leedahay xaq iyo bailba waa leedahay cadligaa la amray in allaha yamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba cadaaladdu ilahay amraya wa aqsidu ina allaha yuxibu almuqsidiin cadaalad sameey cadaalad sameey marka sinaanta iyo cadligu waxay ku kala duwan yihiin sinaantii waxaa dhici kartaa cidaan sinayn oo sharcigu simin in la simo laakiin cadaaladda ciddii sharcigu amray in la simo ayuunbaa la simaya saasay ku kala duwanta haddii laakiin la yidhaha cid walba hala simo oo gaalkiiyo muslimka hala simo caalimkiiyo jaahilka hala simo labkiiyo dhadiga hala simo de waa baail waa baail marka cadlaa layna amray musaawaa layna ma amray qur-aanka waxaa soo aroortay ashyaa badan oo laynoo tilmaamayo inayna isnayn hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ma sinaa loo jeeda ma sina ayaa loo jeeda marka almuhim cadligu waa waajib oo waxa ruuxu isagu rabo in isaga la siiyo waa inuu keyrkiina dadka kalena waa inuu siiyaa inanoo aran aniga waxa weeye marka ha siiyo waxa iyo waxa laakiin dadka kale yaan la siiyo laba beeg in la qaata ma waxaa la yidhahdaa yazinu bimiisaanayn mahma yani hebel laba miisaan bu wax ku kala miisaama yani hada li hada lakum marka isaga wax loo beegaayo waxaa la soo baxayaa beega weyn wayakiilu bikaylayn marka dadka kale loo beegayana kayar buu usoo saaray waylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yuksiruun marka waxaa loo sheegay goodi oo waxaa la yidhi hoog wuxuu usugnaaday ama tog naareed wuxuu usugnaaday kuwa marka isaga waxay beegayaan nuqsaaminayo wax ka dhimay aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun kuwaasoo markay dadka wax ka soo miisanayaan oo wax ka soo beeganayaan doonaaya in loo dhammaystiro loo oofiyo marka iyagu cid usii beegayaana yani dadkii ka nuqsaaminaya oo wax ka dhimaya marka waxyaalaha xuquuqdaana waa saasi sidee waa in yani beega aad adigu dadka markaad doonayso inay kuugu beegaan dadka kalena aad ugu beegtaa taasina waa cadligi waa cadaalad waatuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam man araada an yadkula aljanata wayzaxzaxa can innaar falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyawmi alaakhir walyaأti ila annaasi biladii yuxibu an yu'ta ilayh kii jecel in janno la geliyo naarna laga fogeeyo geeridiisu ha u timaado isagoo ilaahay iyo maalinta aakhira rumaynayo walya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'ta ilayh dadkana ha ula yimaado oo ha siiyo waxa uu jecel yahay dadku inay isaga ula yimaadaan yani sida ay uu jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan sidaa lafteeda isaguna dadka waa inuu kula dhaqmaa dadka waa inuu kula dhaqmaa walfadlu masnuun yacni fadligu ama siyaadada ka dheeraadka ah cadaaladda ka dheeraadka ah waa sunne waa sunni wey allah wuxuu uhi walaa tansaw lfadla baynakum fadliga iyo cafinta dhexdiina markaysaga ha ilaawino haka tegina wuxuu kaloo allah yidhi waan an tasadaquu khayru lakum inaad wax sadaqadaysataan oo wax baxsataan baa idin khayr badan taas ayaa idin khayr badan qisaasta markuu ilaahay ka hadlayo oo cadli ah qisaastu waa cadaalad qofkii wax dila in loo dilo qofkii gacan gooya ruux jinaayo iyo xadgudub gacan ku gooya in isagana gacanta laga jaro wakatabna calayhim fiha ana الnafsa bالnafsi wاlcayna bاlcayni wاlanfa bاlanfi wاluduna bاluduni wالsina bالsini wاljuruxa qisaas taasi waa cadaaladii markaasaa la faman taصadaqa bihi fahuwa kafaarat lah taasina waa fadligii waa sunihii dheeraadkayd waa cafigii marka cafintaasi fadli bay noqonaysaa waana sunne waa sunne marka almuhim cibaadaadka laftooda waxay u qaybsamaan yani qadar waajib ah oo marka cibaadadii lala yimaado faralkii uu ruuxa ka dhacayo mujzi ah oo ka asaxaya iyo qadar ka siyaada oo fadli oo sunno ah marka qadarka mujzi ah ee ay ku ansaxayso imaatinka lala yimaadaa waa cadligii waxa ka dheeraadka ka ziyaadada ahina oo kamaalka ah oo dhamaystiranka ahina wuxuu noqonayaa sunihii alqaacida asaadisatu cashara qaacidada lixiyo tobnaad alcadlu waajibun cadaalad waa waajib fi kuli shayin shay kasta gudihiisa ay waajib ku tahay wlfadlu yani dheeraadka cadaalada ka dheeraadka ahina masnuun mid la suneeyey alqaacida asaabicata cashra qaacidada toddobiyo tobnaad man tacajala shay qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi man tacajala kii dedejista shayan shay dedejista qabla awaanihi waktigiisii ka hor cuuqiba waxaa lagu ciqaabaa bixirmaanihi shaygaa in laga qadiyo la seejiyo ayaa lagu ciqaaba bacd alculamaa qeyd bay ku daraan oo waxay yidhahdeen man tacajala shayئa qabla awaanihi calى wajhi muxarami cuuqiba bxirmaani oo calaa wajhin muxaramin bay ku daraan ka shay dedejista yani waktigiisii ka hor oo u dedejista si xaaraana u dedejista waxaa lagu ciqaabaa in shaygaa la seejiyo ama marka isagaa laga qadiyo qaacidadan waxaa soo gelayaa suwar dhowra ama masaa'il il dhowraa soo guda gelaysa waxaa ka mid a ruuxu ruuxu dhexlayay dhexal joojinaayey hadduu dilo dhaxalkii ma yeelanayo ruuxii markuu hore u dhiman waayeyba si uu dhaxalkaa iyo xoolaha u helo ayuu ruuxii ka takhallusay oo dilay waxay soo gudagelaysaa man tacajala shaya qabla awaanihi cala wajhin muxaramin cuuqiba bixirmaani waxaa lagu ciqaabaa in la seejiyo o u dhaxalkaa waayo waayo nabigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam alqaatilu laa yaris ka wax dilay waxba ma dhexlo bimacnaa kuu dhexal joojinayay hadduu dilo dhaxli maayo ayaa laga tilmaamaya waxaa la mida mid baa dardaarmay wuxuu yidhi haddaan dhinto hebel xoolahayga intaa iyo intaa ha laga siiyo ulukii ayuu u dardaarmay ama wax ka mid a ah. dabeedna kii loo dardaarmay ayaa wuxuu dilay kii u dardaarmay dardaarankii ma yeelanaayo yani waxay noqonaysaa in la seejiyo xoolaha loogu dardaarmay waayo kii u dardaarmay ayuu dilay waxaa kaloo soo gelaya mudabr alcabdu اlmudabr addoonka mudabarka la yidhaha mudabar waa maxay yani yactiqu can dubur wuxuu ka xoroobayaa dib buu ka xoroobaya oo nin baa wuxuu yidhi addoonkayga hebel haddaan dhinto xor weyn marka waa geeri suge xorriyaddiisi waxay ku xidhan tahay geerida hebel ayay ku xidhan tahay marka kii yani markaa geeridiisa uu sugaayay ayuu dilay ma xoroobaayo xornimadi waa la seejinaya man tacajala qaacidaduu soo gudagelay qaacidada ayuu soo gudagelayaa waxay kaloo culamada qaarkood ay ku daraan nin baa waxa weeye xanuunkii uu u dhimanaayay isagoo ku sugan ayuu ooridiisii furay si aynay uga dhaxalgelin waa dhintay dhaxalkii waa isu soo taagaysaa waxa uu furay waxa daahir ah oo soo degdegaysa inay tahay inuu dhexarseejiyo mar hadduu xanuunkii geerida markaysa markaa uu ku sugnaa oo xanuunkiina ka kicin furitaankaa u furay inuu dhexarseejiyun buu u furay sidaas aawadeedu way dhaxlaysaa oo dhaxalkii waa la siinaya taas culamada iskuma waafaqsana lakin madaahibta qaarkood ba qaba qaacidada inay ku dariiriyen dilka ruuxa uu ruuxu dhaxlayo uu dilo waxaa soo gelaya dilkaasi inuu bareer yahay iyo inuu khata yahay yani mar hadduu xaq darro markaysaga arrinkaasi u dhacay fuqahada qaarkood waa kasii ballaariyaan oo waxay xataa ku daraan hadduu markhaati ku furo oo dabadeedna markaa loo dilo qisaas ama loo dilo xad markaa lafteeda waa inaan u dhaxlin bay yidhahdeen lakin sidaas waa tadyiiq oo markhaatigii dhabta ahaa ee u ogaa inuu qariya ka dhalanayso xuquuqdii dhunta si aanu u dhexl seegin inuu qariyaa ka iman kartaa marka tan noocaas oo kale waxa weeye waa midaan markaa saxaay khata qudhooda culamada qaar baa ka soo reeba oo yidhaahda markaa bareerkun maanu ku xambaarayna alqatilu laa yaris marka almuhim culamada qaarna ma kala farqinayaan inay bareer tahay iyo inay khata tahay haddii arrinkaasi markaa xaqdarro un ku dhacay waxay kaloo culimadu yidhahdeen qaacidadan waxyaalaha soo gudagelaya waxaa ka mid ah shahawaadka muxaramkaa qofku hadduu hormarsado adduunyada ku horumarsado waxaa lagu ciqaabaa aakhiro in laga qadiyo waxyaalahaas waata axaadiista kusoo aroortay inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man labisa alxariira fi dunya lam yalbasu fi laakhira ruuxa xariirta ku xidha adduunyada aakhiro markaysaga xariir ma xidho waman shariba alkhamra fi dunya lam yashrabha fi laakhira ruuxa khamriga ku caba adduunyadana aakhiro ma cabi doono aakhiro ma cabi doono marka waa man tacajala shayئa qabla awaani cuqiba bixirmaani qaacidada waxaa kaloo muqaabil ahoo kasoo horjeeda man taraka shaya lilah cawadahu llahu khayra minh ka shay ilaahay dartii uga taga ilaahay wuxuu ugu bedelaa wax ka khayr badan shay buu ilaahay dartii uga tegay wax ka khayr badan baa ilaahay ugu bedelaa taana waxa weeye qaacidadaasna muqaabil bay iyadu u tahay xadiis baana macnahaas oo kale kusoo arooray imaam axmed musnadka kusoo wariyey man taraka shaya lilah abdadahu allahu khayra minhu ayaa xadiis marka isaga imaam axmed musnad kusoo wariyey culamada qaarna saxiixiyan ku yimi alqaacidatu asaabicatu cashara qaacidada toddobiya tobnaad man tacajala shayئa kii dedejista tacajala iyo istacjala mid walba waa la yidhaahdaa shay-an shay dedejista qabla awaanihi waktigiisa ka hor cuuqiba waxaa lagu ciqaabaa bixirmaanihi in laga qadiyo ayaa lagu lagu ciqaabaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk